gidigii soomaalay galab wanaagsangudahan idaacadda kulmiya goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsangudahan idaacadda kulmi iyo goortaan gacalka maqlaayo galab wanaagsan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 galab wanaagsan markaa eh, aad iyo aad eh, bootan ku salaamay salma cadeyne sidoo kale waa salaamay dhegeystayaashana aad baan u salaamaya galab wanaagsan waayahay galab wanaagsan salma cabdirashiid maxaa soo dhaweyn laadaha ileen aniga adiga galabtaado galabtaan oo kale barnaamijka ani adiga wadi jirna soo maha mhm. soo dhawo cabdirashiid maxaa lagaaga leeyahay cabdirashiid martigu ma ahan macnaha eh, marar badan oo ka qayb qaata <laughs> marka qof cusub haduu yimaado markaasa ah, dadka barnaamijka laga soo gaaray waay mm-hmm. marka marti ma noqon karo waayahay ah, saaxiib yaal galab wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan qeybihiisii hore alaaba waxaan ku daafuranaa mid kamid ah kaalimaha sugaanta salmayahay yaa noo soo qabanaya kaalinta sugaaneed cabdulaahioo mar waa mahadsan tahay waxaan soo qabanayaa hees ku luqeeyo cabdulaahi xalweysti heestan waxaa la dhahaa faadumo waayahay dhegeysa bool saaxiibayaal

fiilayn inaad iga fagaajido ma fiilayn inaad fartaa iiqaanite ma fiilayn inaad iga fagaajido ma fiilayn inaad fartaa iiqaanite maxan ku faray iyo foodkii dhexdeena inagoon ka faalon oon weli aan falaaqayn ya ku yidhi ku faano fagaraha kaashee arrimahan ku faray iyo foodkii dhexdheena innagoon ka fahalloon oon weli aan falaaqayn aya ku yidhi kuu fahano magaraha kaashefakatayo talaadeeni adiga furfuraayo nacabkeenu fidiyo sirteenni fashilanto faraguma jiride fakatayo talaale adiga furfurayo nacabkeenu fidiyo sisteemi fashilanku falakuma jirite taasaasu fududahay waadiga fasaxante qadumoy faraskaagu haku qaado taasaasu fuduud dahay waadiga farsaxante qadumoy faraskaagu ha kuu qaado qalbigii faseexiyo macnoho la furay iyo farxadii ku qabataan nafaqa kuugu sheegtee inaad qalbigii faseexiyo macnoho la furay iyo farxadii ku qabataan nafaqa kuugu sheegtee afiilayn inaad fidnaa'i horseedo afiilayn inaad faydhahay goyse afiilayn inaad fidnaa'i horseedo afiilayn inaad faydhahay goyse tala ku feera weli uu fadhiyabo faa'iidaleeye mar hadduu fiikado faruryaha qal soo baxo fada lagu magaadhe inta hadal ku feera weli uu fadhiyabo faa'iidaleeye mar hadduu

taas u fuduudnahay wadiga fasaxante qadungoy faraskaagu haku qaado tasaas u fuduudnahay wadiga fasaxante qadungoy faraskaagu haku qaado halalehe xalweyste heestii faadumo ninka layiraahdo cabdulaahi nuur xalweyste wuxuu kamid ahaa fanaaniintii aadka loo jeclaa waagii barisamaadka waaka heystan faadumo yani heystan waxay ka hadlaysaa labada qof markay xiriirka ay sameynayaan marka mar qaar fudeed waa jiraa soomaalida waxay dhahaan salfudeedka xaw jannada ka saaray marka mida kale soomaalida waxay dhahaan shaydahana degdega marka marka ninka odag wuxuu leeyahay faadumay hadaasaas u fududahay waad iga fasaxan tahayfaraskaaga hor qaado marka arintii hmm. naga dhexeysa dadba mar fagaaraha keena aad iyo aad aad iyo aad marka qof sheeko lagu aamin waa cabdirashiidow hmm. arrin lagu aamini karaa <laughs> marka waxa weyaa nolosha labada qof markay eh. isla sheekeysanayaan ay haashaaway sameynaya maaragtay mhm. waxyaaba badana ka dhexeeya barka mar qaar waxaad arkaysaa wiilka wuxuu jeclaanaya gabadha mhm. zaaid u jeclaanaya sidoo kale mar wiilka ayaa wuxuu gabadha waxay jeclaanaysaa wiilka mhm. marka jeceylku marba waasi marba waasi laakiin dadka inta badan waxay isweydiinayaan in qofka la jeclaado iyo in asaga la jeclaado keebaa wanaagsan soala kale adiga lagu jeclaado anig ahaanteedo kale inla jeclaada jeclaan sida cadig ah <laughs> eh, ilan sababtay tahay daryeelka maaragta mar ah, walba qofku jecel ku daryeela qofku jecelayaa ku laakiin hadaa wax jeclaatid adaa mar walba wax daryeelaysid oo dadka dadna way jiraan qofku jecel yahay inuu raadiyo mhm. laakiin mar waliba dadka isku mid maaha ya mhm. laakiin waxaa wanaagsan oo qof inay isjecelyihiin mhm. eh, ah. salmay adiga inaad wax jeclaato adirshid dood fiican u noo furay inaad wax jeclaato iyo in lagu jeclaado kee doorba lahayd in aad wax jeclaatid mm-hmm. abdirahiidhorta maogtee dadka qaar waxay u <laughs> moodaan eh. yan qofka la jecelyaa un eh. qofka wax jecel un inuu dhib qabo mm-hmm. laakiin qofka la jecelyaha xataa dhib uu qaba macnaha mm-hmm. waayo waa uu jecelyahay haddaadan rabin xataa qofkii dhibaatee kuu tahay qofkiin waxaa waaye kuma qanacsan inuu kusoo raadinaa kuley eh, in la isjeclaado adurshadu wuxuu dhahay fiican eh, laakiin hadiiba lakala dooranayo in la jeclaaddooran ah, lahaa salmona waxay tiro kaasoo horjeesad jeclaada eh, salmoo kale salmoo kale waxay ka tahay mhm. yani gabdhaha markii la eego gabdhaha mhm. sanadkan mhm. yani dadkii hore gabdhihii hore barisamaadkii markaad eegto <laughs> yani dhanka maseerka waagii hore gabdhaheen way maseer badnaay lama diidan mar waliba maseerka waad ogtahay waxaad soo bilawda ma waagii hore masiir waa jiray hmm. laakiin wax hadda micnaha waxaa yaraa dulqaadkalaakiin sidoo kalena dulqaadka aad u badnaa hadda waxaad arkaysaa eh, nolosha dee waxay u baahanta inla isku dulqaato mm-hmm. labada qof lamaanayaasha waxaa loo bahay inay isku dulqaataan mm-hmm. inay isku samraan mm-hmm. marka waagii hore hooyayaasheena iyo aabayaasheena iyo awoyaasheena iyo sababtay u wada joogi jireen waxay tahay inay isku dulqaadanolosha hadaad u baahan tahay in uu dheeraado mhm. nolosha yan muddada socoto waxaa loo baahan mhm. dulqaadwaayahay qeybihii hore barnaamij galab wanaagsan ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal kaalimaha suugaanta ayaan kusii soconaynaa marka waxaan soo qabanayaa heesii ku wada luuqeeyaan xasan aadan samatar iyo xaliimo khaliif magool heestii cashaqaha baayicin dhegeysa haboon saaxiibayaal labadii nolosha may tegin ayntaynu ku ogayn adna calabka kuu qoran una seegi maaye cashabahabaycin adna calabka kuu qoran una seegi maaye cashaq habayn Shall I waciibka qaataan caashada baayicin kuwa canaana yeelaadan inay waciibka qaataan caashada baayicin aleylehe xasan aaden samatar iyo xaliim qaliif magool ah, casha qahabaayicin ma ogtahay curyaankaba haga looma waayine caynkaa wax loo yeeri inay ku cimri qaataan kuwa carara yeeladan alalaha ilaahay wuu awooday mm. dadkan socda xitaa sida ah, kuwan kale oo fadhiya inuu ka dhigo looma weynin cibri qaadashay ahayd in la tuso in iyagana la yeeli karo waayahay heestia ku luuqeynaysan maa xariimo qaliif magool iyo weliba xasan aadan samatar alla ilahay barnaamij galan wanaagsan ayayna qayb ka ahayd waayahay saxabada weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka kala wanaagsan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ee puntland iyo weliba salma mhm. weli dhanka sugaanta ayaynu ku guda jirnaa marka eh, allah u naxariistay cumar dhoole heeso badan ayuu qaaday heesiisa waa waa heeso aan la qiyaasi karaynin marka hees waxaan soo wadaa oo inna mhm. caadi ahayn oo mhm. jacayla haddaba heestan salugla ayaa la yidhaahdaa eh, marka heestan eryo badan ayaa ku jira marka eryada waxaa kamid ah samirkii waa jiray waa seeto goostayo mhm. sadkiisii dhammaadayayani waa gunaanadka jacaylkaodayga marka wuxuu tagan halaan ka bacdi mhm. bis waaydabe oo lasi jooga male aad iyo aad aad marka waa kahaystaas ayaan waxyar ku nasanayna dhegeystayaal adiguna saluuglay sagasha khayrkiiu luminaysay saace xiga siirteni saadaasha wadatee musacabba tumaye seetadaalahayde anku xidhay sibraarteen xisaablayda oo badaagtoodii waad isay daajood muddo isan hayso isama falayso salmadhiga ka wacan tahay sidanad maanta yeeshiyo saansan ka muuqda kasiisan maaye magacay sakalahan isdhaafsamay halkaas aan oga nimaano heystii ku luuqeynay cumar maxaa kamid ah soomaay suwadigan ka saaree mm. durbasiiye ruux kale durbasiiye mm. ruux kale alla ilaahay barnaamij gal wanaagsan ayaan ku gudar jirnaa barnaamij gal dambe ayaan isla sii maraynaa saaxiibayaal kaalimaha sugaanta ayaan kusii soconaynaa markaan waxaan inoo soo qabanayaa waxaan soo qabanayaa heesuu ku luuqeynayo guuleed axmed ee dhegeysa haboon saaxiibayaal soorta loo qoray kolay seegi maaye waa loo sabraayo wakhti baa la siiya safiyad adduunyada ninbaa soorta loo qoray kolay siiyey maaye waa loo samraayo wakhti baa la siiya markaan suuradaadiyo sawirkaaga aan helay jacayllaygu saqayo sidaan ahayba mooye codyo sawirkaaga aan helay jacaylaygu saqayo idanahyba mooyi satirkii kuuma heba kuu sameeyo satirkii kuuma hebad kuu sameeyo waxaa tahay sagaal dhalan

qalbigiigu uu maaha heebad ku sameeyo sadarkiigu uu maaha heebad ku sameeyo waxa tahay sagal dalad qurux loogu sii daray waxaa badan saxara aan lahayno waxaa tahay sagal dalad qurux loogu daray waxa taxismaan badan saxar aan lahayno ragwada sugaaye soorta loo qoray koley seegi maaye waa loo sabraayo wakhtibaa la siiya safiya adduunyada ninbaa soorta loo qoray hadlay seegi maaye waa loo samraayo waqti baa la siiya markaan suuradaan iyo sawirkaaga aan helay jacaylaygu sabayo sidaan ahayba mooye codkaadiyo sawirkaaga aan helay jacaylaygu saqyo idanahayba mooyi sadkii kuuma heba kuu sameeyo sadkii kuuma hebad kuu sameeyo waxaa tahay sagaal dhalan wax ah. loogu saydanay waxaad tahay badan saxana aan lahayno waxaad tahay sagal loogu saydaray waxaad tahay samaan badan saxana aan lahayno rag wada sugaaye rag wada qadarkiiku uu maaha heebad kuu sameeyo qadarkiiku uu heebad kuu sameeyo waxaa tahay sagal dalad qurux loogu sii daray waxaa tahay samaan badan saxara aan lahayno tahay sagal dalad qurux loogu sii daray tahay badan seegi maaye waa loo samraayo wakhti baa la siiya sawirkaaga aan helay jacaylaygu saqyo sidaan ahayba mooye waayo sawirkaaga aan helay jacaylaygu saqayo idanahayba mooyi satirkii kuuma heba kuu sameeyo satirkii kuuma hebad kuu sameeyo waxaa tahay sagaal dhalan ku sihdanay waxaa tahay samaan badan saxana aan lahayno waxaa tahay sagaal dhalan qurux loogu sihdanay waxaa tahay samaan badan saxana aan lahayno raguwada sugaaye raguwada sugaaye qalbigiigu uumaha heebad ku sameeyo sadarkiigu uumaha heebad ku sameeyo waxaa tahay sagal dhalad loogu sii daray waxaa tahay samaan badan saxara aan lahayno waxaa tahay sagal dhalad loogu sii daray صح تحسمن بدن سحر الله عينه رقوة سقاهي رقوة سقاهي soorta loo qoray kolay seegi maaye waa loo samraayo wakhti safiya adduunyada ninbaa soorta loo qoray galay siimaaye waa loo samraayo wakhti baa la siiya markaan suuradaadiyo sawirkaaga aan helay jacaylaygu saqyo sidaan ahayba mooyi arkaan suuradaad iyo sawirkaaga aan helay jacaylaygu saqyo didanahay babooyi satirkii kuuma heba kuu sameeyo satirkii kuuma hebad kuu sameeyo taxisagaldhalana qurux loogu seedhanay waxaa taxisamaan badanna saxana aan lahayno waxaa taxisagaldhalan qurux loogu seedhanay waxaa taxisamaan badanna saxana aan lahayno ragwada sugaaye ragwada sugaaye anigu maaha heebad ku sameeyo sadarkiigu maaha heebad ku sameeyo waxaa tahay sagal dhalad loogu sii daray waxaa tahay samaan badan saxara aan lahayno waxaa tahay sagal dhalad qurux loogu sii daray tahaysmaan heesta saxana aan lahayno guulad axmed oo ku luqeeyay saafiya iyo adduunyada mhm. ninbaa soorta loo qoray marka fanaanka guuleed waa mid kamid ah fanaaniintii dhexe mhm. marka fanaaniinta way kaliyihiin kuwa waa kuwii hore kuwa waa kuwii dhexe mhm. kuwiina waa kuwii dambe marka fanaaniinta dhexe ninka odayga heese badan ayuu waa dab mhm. marka caabi maaha gabagabadii ayaan isla joognaa saaxiibayaal oo aad ku mahadsantihiin dhageysiga iyo la jaanqaadka barnaamijka iyaga gabagabadii ayaan isla soo gaarnay salwan saaxiibada maxaan uga tegaynaa cabdulaahiw gabagabada barnaamijka ayaa isla soo gaarnay u weyn marka dhegeystayaasha waxaan ugu tegaynaa hees ay ku wada luqeeyaan mino dhool iyo maxamuud amoore heestan waa hees jacayla mhm. guud ahaan barnaamijkeena heestaas ayaa ugu dambeysa dhegeystayaal tan iyo barnaamijkeena kan xiga sidaa iyo nabadgelyo

kuwa

sana waa